رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأصلي وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabu alwafaa'i bilcahdi walinjaaz alwacd baab uu yahay alwafaa oo silbi lcahdi ballamada la qoofiyey iyo injaazi lwacdi yalaha iyo waxa la ballan qaado oo markaa la injaaziyo markaana la fuliyo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yiri wa awfuu bilcahdi ballanta oofiya oofiya bilcahdi ballanada oofiya ina alcahda kaana mas-uula ballantu waxay ahaatay mid xaggeeda la iska su'aalo wa tacaala wa awfuu bicahdi illaahi ilaahay ballantiisa oofiya idaa caahadtum markaad ballantaan waqaala qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi ballanada oofiya waqaala qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyayoy lima taquuluuna maxaad u dhahaysaa maa laa tafcaluuna waxaadan faraynin kabla waxaa weynaatay maqtan arro oo cinda allaahi alla agtiisa laysaga caroodo an taquuluu inaad ku qawshaan maa laa tafcaluuna waxaadan samaynaynin can abii hurayrata ana rasuul allaahi qaal rasuulkii ilaahay wuxuu yiri aayatu lmunaafiqi munaafaqa aayadiisa alaaan waa saddex idaa xadatha markuu hadlayuu sheekaynayo kadab wuu been sheegaa wa idaa wacada marka lala ballamana aflafa wala oo ballantuu buuriyaa wa iida tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaamaya muttafaqun calayh zaada fii riwaayatin limuslim waxay ku kordhisay wa insaana hala sunano wa sallaa hala tukado wazacama haba sheegtay annahu muslimun inuu muslim yahay haba soomahana hana salaada haddii la rabahana sheegta inuu muslim yahay intaa haddii laga helo waa munaafiq can cabdullaahi bni camr bni caas radi allahu canhumaa ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi arbacun afar man kunna qofkay ahaadaan ama ay ku sugnaadaan fiihi gudihiisa kaana munaafiqan waa munaafiq khaalisan baraxla waa munaafiq saafi ah waa loola jeedaa waman kaana qofkii ku sugnaata induu gudihiisa khaslatun qayb oo minhuunna afartaa ka mid ahna khaslatun min annifaaqi qayb munaafiqnimada ka mid ah xataa yadacaha ilaa uu ka tago ida tumina haddii la aamino khaan wuu khiyaanaya waidaa xadata markuu hadlayo kadab wuu been waidaa caahada haddii lala dayana qadara wuu ballanfurayaa waidaa khaasana markuu boodayana fajara wuu faajirnimo falayaa been buu ku dhaaranaya oo wuu ku faajirnimo falayaa muttafaqun calayhi wa jaabir qaala wuxuu yiri qaala lii nabiy nabiga wuxuu ii yiri low jaaca hadduu yimaado maamul baxrayn baxrayn xoogahooda xoolaha baxrayn laga keena waa lagu xisaabtami jiray xoolo aad u faran badan bay ahaayeen acdaytuka waxaan kaa siinayaa haakada wahaakada wahaakada nebigaa ballanka kii qaaday falam yajib ma imaanin maalul baxrayni tuuran baxrayn maalkoodii amara abuu ayaa amray dadka fanaada wuu man kaana lahu qofkii cinda rasuuliillaahi rasuulka agtiisa ciddatun ballan u taalay ow diinan ama diin nebiga ku lahaa falyatina ha yimaado qofkii nebiga ballanqaad uu u sameeyey hadda ka horsaati la fulayno hanoo yimaado qofkii diin ku lahaana ha yimaado fa aataytuhu waan u tagay wa qultu lahu waxaan ku idhi ina alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala lii wuxuu iiyey kada wakada saa iyo macnaa xoolaha baxreen hadday yimaadaan haakada wahakada wahakada baa kaa sii doonaa saasuu ii dhahay nebig faxafaluu in soo antoobiyey xafyatan antoobo xoolihii buu intuu sacbadiisii iigu soo diray facadadtumaa waan tiriyey fa idaa hiya khamsumicatin shan boqol bay noqotay fa qaala lii wuxuu ii yidhi idmif layha labalaabkeedan qaado waa saddex jeer buu rasuulku yidhi haakada wahaakada wahaakada labadiisa saac labada sacad abibakar baa la soo qaaday uu ugu soo daray shan boqol bay noqotay labalaad laba kalena waa loogu sii daray waa kun iyo shan boqol muttafaqun calayhi baabu alamru bilmuxaafada ilaalin la ilaaliyo baab u yahay calaa mactaadihi qof wuxuu ka caado oo min alkhayri khayrka wixii aado aad ka dhigato wardi ah oo aad bilowdo uucu inuu kuu sii socdo inaad ilaalisaa baabkii u yahay itnayn iyo baad soontaa waynaad ilaalisaa salaada ee liilkaa tukataa waynaad ilaalisaa waxaad samaysaa wardi kuu go-anoo mar walba intaasoo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yuqayiru ma dooriyo maa biqowmin qoom waxay ku sugan yihiin xataa yuqayiruu ilaa ay dooriyaan maa bianfusihim waxa naftooda ku sugan wa qaala tacaala walaa takuunuu ha ahaanina kallatii islaamtii oo kale ma naqadad furfurtay qaslahaa sooheedi min bacdi quwatin markay adkaysay kadibna anqaatan gobol gobol ka dhigtay ha noqonina walankaar waa jamcu midri wahuwa alqaasib manquus waa waxa la soohee markaa la furfuray gobolgobolka laga dhigo wa qaala tacaala oo walaa yakuunuu aysan ahaanin kaladiina kuwii oo kale uutuu lkitaaba kitaabka la siiya min qablin hore maxaa ku dhacay kuwa faqaala waxaa dheeraaday calayhim korkooda almru biwaqtigii faqasad quluubuhum quluubtoodii ayaa qalashay wa qaala tacaala famaa racawna ma aysan ilaalin xaqa ricaayatiha ilaalinteeda xaqeeda wa can cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala qaala lii rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu iyii yaa cabdallah cabdullaahiyow laa takun midla fulaani hebel oo ha ahaane kaana wuxuu ahaa yaquumu alleyla mid qiyaami sameeyo habeenkii istaaga fataraka qiyaama alleyl qiyaamkii leylkuu ka tegayo saasoo kale ha noqoni adiga ilaali oo markaa ka waayo muttafaqun calayhi baabu istixbaabi tiibi lkalaami hadalka fiican sunnee la sunneeyo baabkeedii waaye waqaraaqat lwajhi weji furfurnaan in la isticmaala cinda alliqaa la kulanka agtiisa marka aabad la kulanto in wejigaagu talaaq yahay uu furfuran yahay duud kalaamna inaad isticmaasho qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wahfud raarici janaaxaka dhinacaaga lilmu'miniina mu'miniintu raarici wa qaala tacaala walow kunta haddii aad ahaan lahayd fadlan mid akhlaaq xun haliida alqalbi qalbi qalalan leh lanfaddu way yaaci lahaayeen oo way kaa kala ordi lahaayeen min xawli tijaarataada dhinacaaday markaa ka kala carari lahaayeen wa can abiihi xaasim qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi ittaqu nnaara naarka ka absada walow bisiqi tamratin jeex timroodba ahaadee faman lam yajid qofkii aan helin fabikalimatin tayibatin kelimad tiiqa hadal fiican hawga cabsado muttafaqun calayhi wa can abi hurayra ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaal waalkalimatu qayibatu kelimada fiican sadaqatu wa sadaqa muttafaqun calayhi wahuwa xadiidku bacdu xadiidin waa xadiid qayb ka mid ah taqadum noo soo hormaray bituuqihi asagoo dheer wa abi darin qaal wuxuu laa taxqiranna min almacruufi macruufka waxbaha ka xaqayn shay-an shay oo ha yaraysanina sameen walow an talqaa adoo la kulmada ha ahaada akhaaka walaalkaa biwajhin weji qaliiqin oo bashaash ah macruufkuu ka mid yahay samee macruufka waayo yeesqamay oo raxkiraanin hana yaraysan haddeen qof kaa hormid oo ah u qasashay ka yimaadana lagu gaaro macruufkuu ka mid yahay markaa samay baabu istixbaabi bayaani ilkalaam hadalka oo la caddeeyo sunayn la sunneeyo waay iyo wayadaaci in loo bayaaniyo loo caddeeyo lilmukhaatab qofka mukhaatabka ah qofka lala hadlayo wa e takriirihi e e in celcelintaankiisa liyafhama suu markaa u fahmo qofka markuu hadlaa waa inuu hadalka ku celceliyaa idaa lam yufham haddaan lagu fahmayn ilaa bidalika arrintaa maahan ilaa ku celcelin maahan haddaan si kale lagu fahmayn laakiin hal mar haddii inta aad dhahdo oo qofka uu fahmaayo muhiim ma aha oo looma baahna in markaa lagu celceliyo can ibni cabbaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa takallama markuu ku hadlahayo idaa takallama markuu hadlayo bikalimatin kelimad uu ku hadlaayo acaadaha wuu ku soo celcelin jiray talaatan saddex jeer xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo waidaa ataa hadduu soo mar ama uu u yimaado calaa qowmin qoom oo fasallama calayhim uu salaamayo korkoodana sallama calayhim talaata saddex mar ayuu salaamaya rawaahu lbukhaariyu wa can caaishata radia allaahu canha qaalad wuxuu tiri kaana kalaamu rasuuli illaahi rasuulka hadalkiisa wuxuu ahaa kalaaman fasla hadal kala baxsan yafhamhu uu fahmhayo kullu man yasmacuhu qof kasta oo maqlahayo rawaahu abu daawuud qof kasta oo maqlahayo nabigu hadalkiisa wuu fahmi jirayo hadal fasiix ah ayuu markaa ku hadli jiray hadal fasiix ah ayuu markaa ku hadli jiray nebiga sal allahu calayhi wasalam oo wuxuu ahaa markuu hadlaayo kalaam faseex ah ayuu ku hadlaayay qof kasta oo maqlaayana waa fahmi jiray rasuulka hadalkiisa sal lla calayh wasalam baabu isqaa'i iljaliis jaliiska dhegraadicintiisa waayen lixadiidi jaliisihi jaliiskiisa xadiidkiisa inuu u dhegraariciyo macnaha qofka golaha kula fadhiya mar allaala markuu qof sheekaynaayo dadka ka soo haray oo dhintayay dhagaystaan waayo qof kuu sheekaynayo kuu hadlaa adigana aad iska maqan tahay looma baahno adigana aad iciyaaraysa ma jirto aadaabtii akhlaaqda waxay tahay qofka hadlaya ee majlis ka fadhiya ee golaha ilkan jiriiska ahee la fadhiyaa waa inuu hadalka jiliiska uu sheegaayo alladii hadalkaasoo laysa bixaraamin aan xaaraam ahayn halkaaduu xaaraamiya aysan kugu soconin oo ilaahay uga baqaysa waa mawduuc kale ama ka tag haddaadan ka tegi karina isnaaweyne iyo istinsaafu alcaalim caalimka in loo aamusiyo iyo walwaacigi qofka wacdinaya xaadimi majlisihi dadka majliskiisa jooga aamusa aamusa muxaadara la jeedinayaa sheikhiida hadlaayee in markaa la yidhahdo waxaan jirin ibni cabdillaahi qaala qaala lii rasuulku wuxuu u yiri fii xajati alwadaac istamsiku naas dadka ii aamusa aamusina waa u sheegaa rabaale uma kadib qaala wuxuu dhaha nebiga laa tarjicu ha u laabanina bacdii ani gabaashay kufaaran gaalnimo oo yadahu uu gooyo ama uu garaa u garaaco istabactukum qaarkii hiqaaba bacdin qaaraha kale qoorahooda uu markaa ku dhufto muttafaqun calayh baabu almu'min iktisaabihi wacdigiyuu baab u waayeelinayo dadka lagu dheereeyey in dadka dhexdhexaad looga dhiga qaala tacaala idcu idiya ilaa sabiili rabbika rabbigaa jidkiisa bilxikmati waalmawcidati alxasana aba isticmaalaya can abiwaai shaqiiq ibni salama qaala kaana ibni mascuud wuxuu ahaa yadkuruna midna waaniya ama yudakirnaa midna wacdiyona xasuusiyo noo muxaadareeya fii kulli khamiisin khamiis walba waa la wacdin jiray faqaala lahu rajulin baa yiri cabdiraxmaan bin mascuud oo cabdiraxmaan aad buu u muxaadaro macayne marka dadku aad bay muxaadarooyinkiisa u jeclaan jireen marka nin baa wuxuu yidhi maalin asagoo cabdiraxmaanna wuxuu dadka wacdin jiray waa maalin kastoo khamiis ah ninbaa marka wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan lawadibtu waxaan jeclaysan lahaa annaka adigu dakartana inaad dhawaamiso noo muxaadarayso kulla yowmin maalin kasta faqaala wuxuu yidhi mascuudna amaa inahu yamnacunii waan samayn lahaa laakiin waxaa arrintaa idinka inta inaan maalin kasta idin muxaadareeyo anii anigu akrahu waxaan idin nacayaa an inaan idin muujiyo wa anigu atakhayalukum waxaan idiwaan idin maalingayayaa bilmawcilati wacdiga kamaa kaana suu rasuulku ahaa yatakhayalunaa mid noogu maalinbaya biha biha wacdiga maqaafata asagoo nooga cabsanaya assaamati calaynaa inaan maqno beel ayuu ku sheegay nooga cabsanaya muttafaqun calayh yatakhawaluna yatacaahaduna wuu noo maalin ballan jiray waaye وعن أبي الإخبان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله baa maqlay yaquul asagoo dhahaya ina quula salaati rajuli ninka salaaddeeraantiisii wa qisari khudbatihi khudbadiisa gaabnaanteeda mani waxa waaye maydna oo eh, min fiqih waa calaamad fiqinimadiisa tilmaamaysa faatiyu dheereeya asalaata salaada wa soo gaariya alkhudbata khudbada rawaa muslim baa xadiidka wariyemayni bimiinin maktuub uma maqsuud baa la akhriyaa uma miin oo mushakad ahoo la shigay ay calaama waaye daalatan tusinaysa calaa fiqihi inuu nin faqiih ah yahay can mucaawiyata bn xakam asulami qaala baynaa waqti ana anigoo usallii tukanaya maca rasuuli rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam idcaqasa rajul nin baa hindhisay oo min alqowmi qoomka ka mid ah salaadii waa lagu jira min baabin disay faqultu waxaan yarxamuka allah allah kuu naxariisto salaadii dhexdooda ku jira yarxamuka allah faramaanii waxay igu soo tuureen alqowmi qoomkii dadkii tukanayay biabsaari indahooda saasaa loo soo tuuray buu yiri faqultu waxaan iri waafaq laqumayaa hooyoyi maa sha'nukum tanduruuna ilaya maxaa waaye waxay iisoo fiirinayaan wax buu sameeyey markii hore wuu roonaayo yarxamuka allah uu yidhi dadkiibaa ilaah igu soo gelay u yidhi faqultu waxaan idhi waafiqlakumulqumiyaah hooyooyinkooda ha waayaanee maa shacnukum saada ilooyinku hadlayaa xaalkiina muxuu yahay oo tanduruuna ilaya maa shacnukum oo tanduruuna ilaya ii soo fiirinaysaan fajacaluu waxay bilodeen haddana yadribuuna inay garaacaan biaydiihim gacmihooda calaa asfaadihim cajaradooda inay ku tumaan eeba u baacaan macnaha inuu aamuso falamaa ra'aytu markaan arkay yusamituunani inay aamusinayaan waxaan rabi inaan ka dabadgalo oon haddana ka sii dhao laakinnii sakartu iska aamusay buuhi mar allaala markii aan arkay inay i aamusinayaan macnaa waan carooday waaye wallacnaha ama waxay sameeyeen laakiin laakiinse sakabtu waan aamusay falamaa markii salla uu tujiyey rasuulka ilaahi sal alla calayh wasalam fabiabii huwa wa ummii hooyada io aabbay baan ku furanayaa maa ra'aytu ma arkin mucalliman mucallim qablahu ka horeeyey walaa ta'bal igaraasiis axsana tacliimin ka tacliim wanaagsan min xaggiisa xagga waxbaritaanka isla dadka wax loogu sheega akhlaaqdii aadaabta macallin ka fiican horay iyo gadaal ma arki fawallaahi ilayba walaa shatamanii ima caynin intal iiguma sameey rasuulka qaala wuxuu ii yidhi ina haadihi salaata laa yasluxu kuma aslaaxdo kuma fiicna fii aadidaceeda shay-un shay oo min kalaami innaasi dadka hadalkooda ka mid ah innamaa hiya tasbiixu wattaqin ayaa saddexda waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la afriyo ow kamaa qaala ama sidii uu yihi rasuulka sal alla calayh wasalam qultu waxaan iri markuu intaa ii sheegay oo aan jeclaystayda suu wax ii baray su-aalo inaan sii weydiiyo qultu waxaan iri yaa rasuula allah rasuulkii allow innii anigu xadiidu cahdin mid ku cusub baan ahay bijaahiliyatin jaahiliya meeshaad ku fahmaysaa ninkayaasoo islaamibuu ahaa ilaa salaad ku dhaxay waqad jaa'a allaahu ilaahay wuxuu naga keenay bilislaami islaamka wa minaa waxaa naga mid ah rijaala rag ya'tuuna alkuhaan kaahiliinta u taga dadka faamooyaasha ah dad u tagaa naga mid ahee ka waran qaalo wuxuu dhahay falaa ta'tin ha u tegin adiig waa min qultu waxaan iri wa minaa rijaali rag baa naga mid ah yataqayaruuna wax baasaystaan qaala wuxuu dhaha nabiga daaka kaa shay-un shay waaye yajiduunahu ay ka helayaan fii suduurihim laabtooda falaa yasudannahum yuusan kaa ladahee wax aad socoto yuusan kaa celini rawa muslim baa xadiidkaa wariyey adigu yuusan ku jeelini adiga ha ka tegin ujeeddadaadii xaajadaada baasiisi ha uga tegin afigla badan nisaa musallaha almusiiba waawaxiyo iyo walfajiicatu maa kaharani ay laa naharani ima canaananin waaye wa can cirqaab qaala radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi wacadanaa rasuul rasuulkii allahna wacdiyey sala allahu calayh wasalam mawcidatan wacdi wujrat minha alquluub quluubtu ay la cabsatay wadarifad ay la qabteen minha xaggeeda alcudwaan almadani wadakara alxadiid xadiidkii ayuu xusay waqad sabaqa wuu noo soo hormaray bikamaalihi kaamilnimadiisii asagoo dheer fii baabi alamri bilmuxaafadati cala asunna markaan baabkaa marayni wadakara waxaanana soo sheegnay markaa ana tirmidiya qaala inuu yiri inahu xadiiun xasan baabu alwaqaari wasakiin xasiboonida iyo deganaantuu baab u yahay qaala allahu tacaala wacibaadu raxmani allaha raxmaanka addoommadiisa alladiina kuwii waaye yamshuuna soconaya fi lardi arlada dhexdeeda cala alardi dheh hawlan ayagoo dabacsan waidaa khaatabahum iljaahiliin jaahiliinta markay la qitaabayaanna qaaluu waxay leeyihiin salaama can caayishata radia allahu canha qaalad waxay tiri maa ra'aytu ma arkin rasuulkii ilaahi oo mustajmica ku xeel dheeraanaya qadun weli daaxikan qasol nebiguu aad u quslaaya weligii ma arkan bay tiri xataa turaa ilaa la arka minhun jiray rasuulka muttafaqun calayh allahaa waa jamcun lahaa wahiya allax waa hilibka allatii fii meesha u fog oo sakfi lfami afka saaqaadkiisa afka meesha kore meesha carabka ma aha meesha kore gabaal meesha ku daala dalqada ilaa la arko ma ahayn rasuulka hilibka meesha ku yaala baabu annad guudhaado qaabkeedii waaye in dadka lagu guudaabiyo iyo qiyaami salaa inay salaada yimaadaan markay soconayaan ay u socdaan iyo walcilmi cilmiga wanaxwihimaa wixii lamid ah min alcibaadaati cibaadaadka ka mid ah bisakiinati waalwaqaar xasilooni iyo degganaan inay ku yimaadeen oon la soo cararin qaala allahu tacaala waman yucadim qofkii weyneeya shacaa'ir allah ilaahay diintiisa fa inaha min taqwa alquluub waa quluubta cabsideeda wa can abi hurayra qaala samictu rasuulkii allah maqla yaquul idaa uqimat isalaa salaada haddii la xaqimo falaa ta'tuuha ha imaanina wa antum tascawna idinkoo cararaya dad ordaad arkaysaa digdigta weliba rasuulku markuu xadiisku sheegahayay salaadii markaasoo maqla jadalaka rijaal rag shanqarligukooda digdigtooda markuu ka baxay buu dhahay maa sha'nakum maxaa dhacay markaasay dhahay istacjalna lisalaa salaadaan usoo degdegayna markaasuu dhahay idaa uqimat asalaa falaa ta'tuuha ha imaanina wa antum tascawna idinkoo cararaya ya'tuuhaa imaada wa antum tamshuun idinkoo tartiib u socda wa calaykum warkiina ha ahaata assakiin xasidooni famaa adraktum wixii aad ku gaartaan salaada fasallii tukada wamaa faata wixii idinka tagana fatimuu garan ka soo qaangeena fa soo dhammaystira muttafaqun calayh orodkaani waxaan iska daayay meela qofka ayagoo ku jaray oo shamiitada ku dhacay lagu wada wistaadka qoyaanka dhibaato badan waayo tartiibku soo socda zaada muslimkii riwaaya fa ina axadukum axadkii idaa kaana haddii uu yahay yacni inuu u qasdahayo ila salaati salaada fahuwa fii salaa salaadii markaa ku jiraay can ibni cabaas radia allahu canhum wuxuu la soo dhaqaaqu soo raacay maca nebiy micigiisa yowma carafata maalintii carafa fasamica nebiy nebiguu maqlay sal alla calay wasalam wuxuu maqlay rasuulka waraa'ahu gadaashiisa zajran shadiidan wa wa sawtan min intaasuu gadaal ka maqlay laacanaan shuduudan daran wadarban garaacid musalsan qatli ibili gelow xogta inay aqsa aragto ka tagaano masdelifa ay tagaan fa ashaara wuu ishaaray bisawtihi jaanuugiisii waa kardaashkiisiiuu saas ugu ishaaray ileen xaggooda macnaha inay aayaraanay kartii ku socdaan wa qaala wuxuu yidhi ayuha annaasu daba calaykum bisakiinati korkiina xasiloomi ha ahaato fa ina albirra wanaaga laysa ma aha biidaacin iidaac ma aha macnaha israac ma aha degdeg wax degdeg ah ma aha wanaaggeed iyo birrigeed sameeya rawaahu bukhaari wa muslim bacdahu albiru ataaca loola jeedaa waliidaacna waa mucjama qablahaa yaba la wahamza mansuura wahwa alisraac degdega markaa loola jeedaa aaya oo tartiib wax u sameeya baabu ikraam alqayr martida oo la soo duweeyo martida oo la ikraamo martida oo la sharfo ayaanu geli doonaa haddii rabbi idna wa watacaalaa martida markay kuu timaado faanto magacadeediisa kooka hadhaheli si tartiiba asoon ah waxogeyn ogeyn ku keenaysaa shihna laga saara mise qaxo labada iska jaab waa ku leeyahay marka xaaladaasaa markaa la diidayaa waanana arki doonaan haddii rabbi ilma subxaana watacaala martidaasa dhibaatada ay maanta leedahay maxay dhahay marti waxay leedahay fadhi mu'min iyo fiiro munaafiq way kuu fadhisaa gurigaaday ku maqan tahay maantaoo dhan waxay keenaysaa daaicilaysha meesha dhibaatada leh wuxuu u fadhiyaa ama waxay u fadhiyaan si aad iyo aada ixtiraam iyo mudmaan leh laakiin wuu kugu maqan yahay barmarkood wuxuu ku leeya meeshaasaan ka dulashay meeshaana saasay ahayd meeshaasna kabarbay lahayd meeshaasuu dhulkala digaayo ma qowlin meeshaa miiskaas ma saarnin martidana saa markaa waa weydiinaya insha allahu tacaala wabilaahi tawfiiq allahu subxaana wa tacaala